bismi illaahi raxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afaraad oo suuratu lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey alla wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaalaa maanta ayuu dha ilaahay way ka quusteen kuwa kufriya diinkiinna way ka quusteen ha ka baqinow dhah ilaahay subxaanau wa tacaala waladaas kufaartaa ha ka baqinow dhah ilaahay subxaanau wa aniga iga baqa haddana ilaahay u yidhi maanta waan idin kamilay diinkiinni ow dha ilaahay axkaamtiisi iyo faraa'ishiisi waa idin kamilay nicmadaydana waa idinku taam yeelay waana idinkaga waxaan idinkaga raali noqday oo idiin doortay islaamka ayaan diin diin idinkuu doortay marka amuurihii aynu soo sheegnay oo hore oo ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay aayaddii wixii laysaga xarimayo maytadii ugu horaysay oo kow iyo tobanka ahay gaar ahaan tobankii madcuumaadka ah ayaa ilaahay wuxuu yidhi qofkii loo dhibaato gidhowdha ilaahay gaajo daraaddeeda ilaa agli shayin mimaa xurima calayhi shay inuu cuno oo wixii laga xarimaya haddana saas uu ku cuno isagoo waxaa weeye aan ahayn maa'il dimbi u iilanaaya iyo macsi alla waa kafuurraxiimow ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxa ay ka ratibmaysaa yidhi ilaahay qowlkiisa xurimat calaykum lmaytatu aayadda haddaynu ka soo baxnay ilaahay subxaanahu watacaala markuu caddeeyey muxaramaadkii uu caddeeyey ayaa waxaa weeye asxaabtu waxay ka su'aaleen baa la yidhi waxyaabaha xalaasha suuratu su'aalkuna waxaa weeye maadaa axalla allaahu lanaa ilaahay muxuu noo xalaaleeyey saasoo kalantood weeye waxaa la weriyey saw nusuulka aayadda tan sayd jibriil ayaa rasuulka alayhi salaatu salaam u yimid baa baalaydi isagoo ka idan weydiinaayo markaasaa nabigu calayhi salaatu salaam u idmay baa layidhi markii nabigu u idmay waxaa la yidhi gurigiisa ma uusan soo gelin baa la yidhi guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam sooma gelin ayaa la yidhi marka markuu soo geli diiday nabiga calayhi salaatu salaam ayaa wuxuu u dhahay baa layidhi qad qad adannaa laka yaa rasuulallahi ilaah rasuulkiisiiyow waanu kuu idanay markaasuu dhahay baa la yidhi ajal nacam waan ogahay inaad ii idanteen walaakinaa laa nadkulu baytan fiihi kalbun hase yeeshee guri oo ay ku jiro ma gelayn annagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu amray baa la yidhi saxaabi la yidhaahdaa abaa raafic inuu dilaa la yidhi ey dhammaantiis oo madiine jooga abaa raafic waa baxay baa la yidhi eeyihii ayuu laayaa la yidhi eygi ugu dambeeyey ayuu wuxuu ugu yimaad baa layidhi habar cajuusaa agteeda ey oo ay haysato oo markaasi dhawaaqaayo ayuu u tegey baa layidhi habarti marka waxaa weeye markuu fiiriyey say eyga markaasi u jeceshahay ayuu gaga tegey baa layidhi isagoo u naxariisanayo wixii ey joogay madiinana waa soo dhameeyey kolkaasuu rasuulka u yimid calayhi salaatu wasalaam rasuulka u sheegay inuu ey oo dhan uu dhammeeyey habartaa markuu soo gaaray eyga ay haysato inuu u deeyey eygaas rasuulka calayhi salaatuasalaam wuxuu amray baa layidhi abaa raafic mar labaad inuu eygaas naftigiisa haray uu soo dilo abaa raafic waa laabtay baa layidhi eygii u laabtay oo habartii cajuusada ahayd ay lahaaday waa dilay baa layidhi markii saasu dhacday oo la ogaaday ayaa waxa weeye dadkii waxay u yimaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkaasay waxay yidhaahdeen maa yaxilu lanaa min haadihi اlummati sii amarta biqadlihaa rasuul allow maxaa xalaal noogaga ah ummaddan oo aad amartay hala dilo aad amartay ummadda waxay ula jeedaan eeyahaasay ula jeedaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa aamusay baa lay markuu aamusay ayaa waxaa soo degtay yas'aluunaka maadaa uxilla lahum aayaddaasaa soo degtay ayaddaa markay soo degtay nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu idmay baa layidhi in markaasi la kaydsado eeyaha oo intifaaca iska leh waxaa uu nahiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam eey oo aan nafci ku sugnayn in la haysto ayuu nahiyaa layidhi oo arrintii sidaasaa lagu xalliyey xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeenaa wuxuu ahay oo laga weeyey saxaabiga la yidhaha abu hurayra rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ou dhahaa abu hurayra man amsaka kalban ey qofkii qabsada fa innahu yanqusu min camalihi kulla yoomin qiiraadun qofkii ey haysta ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam camalkiisa maalin kasta waxaa ka nuqsaanaya qiiraad qiiraadkan waxa waaye buurta uxud ayaa maaragtay lagu shabahay oo camalkiisa ayaa nuqsaanu gelaysaa riwaayad kaleentood waxay aheeda qiiraadaani laba qiiraad markuu saas dhahay ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa kalba xarsin ow maashiyatin ou dhahay waa u istisnood annagu calayhi salaatsalaam eyga beerta ilaalinaya amba xoolaha ilaalinaya kuma jiro marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa anna qadla hayra naafic min alkilaab manduubun alayhi eyga oo waxba aan anfacaynin oo nacfiga aan lahaynin dilkiisu inuu sunno uu yahay weeye haddausan ahaynin ey boqna gooyahoo dadka cunaaya oo larar looga baqaayo eygu haddii waxaa weeye uu yahay kalbulcaquur uu yahay oo dad cun uu yahay in la dilaa waajibay noqonaysaa haddii waxba nacsiya uusan lahaynin sida kuwa hadda waxaa weeye suuqda iyo meelaha iska jooga oon faa'iidada lahayn eeyaha waxaa ka dhasha cudurro xunbaa ka dhasha mar hadduusan nacsiba lahaynoo wax uu haayo aan la arag dilkiisa waxaa weeye waa la sunneeya haalay maxaa yeele larar fara badan nijaas buu keenayaa cudurro ayuu dhalinayaa dhibaato ayuu keenayaa mar haddii uu saas yahay maxaa yeele faa'iido ma laha weeye eygu marka saasaa la leeyahay laakiin eyga oo markaasi oo kalbulcaquurka waxa weeye imaam maalik weliba isagu wuxuu qabaa haddii waxaa weeye dafci mooyaane si kale uusan dadka ku daynaynin in la dilaa waajiba u leeyahay laakiin haddii dafci markaasi haddii layska dafciyo laga baxsan karo la dili maayo waa sunna dilkiisu waa sunna u leeyahay laakiin madaahibta kale waxay qabtaa mar hadduu yahay kalbulcaquur uu yahay oo dadka uu cunaayo in la dila inay waajib noqonayso hadduu u yahay ey aan nafci lahayne eygaas waxaa weeye in la dilaaho waa sunno weeye hadduu nafci leeyahayna waa midka nabigu calayhi salatu salaam uu soo isisnooday oo markaasi amba xaaris uu yahay waardiye uu yahay amba xoolo uu ku ilaalinaayo amba beer ku ilaalinaayo amba guri uu ku ilaalinaayo markii waxaa weeye ey lagu nafcinaayo uu yahay kaas waxaa weeye waa la dhaafayaa laakiin wixii kaleentood wax faa'iidaahoy leeyihin ma jirto ayaddaa marka waxaa la yidhi sidaasay ku soo degtay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa u waramaya yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan sayidka maxamedka ahow maadaa alladii midka uxilla lahum loo xalaaleeyey maadaa maladii midka uxilla lahum loo xalaaleeyey dacaamka waxaa loogaga xalaaleeyey ilaan hadda aayaddii haddaynu ka soo baxaynay wax badan oo lasoo xarrimay baa ilaahay soo sheegayoo madcuumaadku waxay gaarhaayeen toban bay gaarhaayeen qul waxaa u tira hawdha ilaahay uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey addayibaatu shayaalka dhiibka almusaladaad weeye waxyaabaha oo macaanka oo wanaagsan oo sharciga waxaa weeye dayibaadka ku ah ayaa laydiin xalaaleeyey musaladaadkaana waxaa weeye waxaan taxriimkoodu kitaabka ayna ku sugnaanin sunnadana ayna ku sugnaanin wey marka hadda waxaa weeye falaa yuraadu laxmu lkhinziira l masalan weeye idaa adqana dabquu weeye hadda waxaa weeye haddii shaygaan musaladaad uu yahay laakiin taxriimkiisu sharciga uu ku sugnaaday musaladaadkaas uu yahay waxba laga soo qaadi maayo maxaa yeele dad waxaa jira markaasi khanaaziirta cunaaya oo haddana diid uu u yahay sida ayaga markaasi dabcigood uu yahay waxba laga soo qaadi maayo taas xaaraan weeye marka dayibaadka leeyaha wax dayibaada oo dadka waxa weeye dhiig u ah haddana waxa weeye sharcigu uu ogolaaday ayaa loola jeedaa iyo wamaa callamtum owdha ilaahay wasaydu maa usoo qadaro shay ugaarkiisa callamtum aad waxbabaxteen owdha ilaahay oo min aljawaarixi kuwa waaratee wax kasba ka mid a ah. iyo wamaa wasaydu maa shay ugaarkiisa callamtum aad wax barbarteen owdha ilaahay oo min aljawaarixi kuwa wax kasba ka mida ah weeye alkawaasib weeye wixii markaasi waxa weeye xayawaanka wax lagu ugaarsado sida eeyaha iyo dugaagta iyo duyuurta wixii markaasi ay idiin ugaaraanna ilaahay wuxuu yidhi subxana watacaala waa la idiin xalaaleeyey mukallibiina xaal aatiin kuwa diraayow dha ilaahay mukallibiina xaal aadtiin kuwa diraaya jawaarixdaas waa la xaalaynayaa min kallabtulkalba ayaa laga soo qaatay arsaltuhu cala sayd meeshaas weeye eyga waxaan ku diray ayaa laga soo qaatay maaragtay ogaad mukallibiina xaal aad tihiin kuwa diraayow dha ilaahay oo idinku aad diraysiin tucallimuunahunna xaal aad baraysaanow dha ilaahay oo aad edbinaysiin weeye tucallimuunahunna xaal aad baraysaanow ilaahay jawaarixdaas mimaa kii callamakumullahu allow idin baray oo aadaabu sayd ah fakuluu cunow dha ilaahay mimaa kii amsagna ay qabtaan calaykum liajlikum idinka daraaddiina ay u qabtaan wadkuru ismallaahi ilaahay ku xusowdha ilaahay calayhi korkiisa markaad diraysaan oo waxa weeye basmalada ku dira wattaqullaaha alla ka cabsadowdha ilaahay mu'miniinow inallaaha alla lxisaabi xisaabkiisu allihu deg deg badan yahan wey ilaahay aayaddan hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa laydiin xalaaleeyey waxyaabaha dayibaadka iyo wamaa callamtu min aljawaarixi wamaa callamtu min aljawaarixidaan waxay tilmaamaysaa sidaa hadda aan soo sheegaynay aayaddiisugu nusuulkeeda iyo wamaa callamtum wasaydu maa mudaafu soo qadar weeye wasaydu shay ugaarkiisaa ilaahay idiin xalaaleeyey callamtum aad barbarteen dha ilaahay oo min aljawaarixi kuwa wax kasba ka mida weye kuwa wax kasba ka mida weeye kawaasibta weeye markaas eeye lagu ugaaranaayo dugaag lagu ugaaranaayo duyuuf lagu alusanaayo maaragtay eh, duyuufta waxaa ka mida masalan galayrkaa ka mida iyo shaahiinkaa ka mida agoodigaa ka mida iyo siqaska baalka moladhabaha la yidhaahdo baalahaasaa ka mida weeye mukalligiina xaal aad tihiin kuwa diraayow dha ilaahay tucallimuunahunna xaal aad baraytiin mimaa kii callamakumullahu alla u idin baray oo aadaabusayda tucallimuunahunna xaal aad baraytiin ow dha ilaahay mimaa kii callamakumullahu alla uu idin baray oo aadaabta saydka ah ugaarta maaragtay lagu ugaarsanaayo waxaa weeye aadaabta shayga lagu ugaadsanaayo fakuluu cunow dheh ilaahay mimaa kii amsagna ay qabtaan xayawaankaasu calaykum liajlikum idinka daraaddiin ay u qabtaan waxaa meesha ku jirtaa wain qatalnaw haba dilaano waxaa weeye masalanba bian lam ya'kulna minhu waa inaysan waxba ka cunin markay qabtaan waxba inaysan ka cunin weyn waxa markaasi waxaa la yidhi la doonayaa inay waxaa weeye ay idiin qabtaan weeye markay idin qabtaanna waxba aysan ka cunin qofka markay u qabtaan oy ugaarka ay qabtaan waa inay waxaweye waxba aysan ka cunin weyy oo hadda tacliimtaasaa la doonayaa midda kayru mucallamada waxay qabato waxaa weeye xaaraam weeye saydkeedina ma banaan wax lagu ugaarsado weeye calaamada hadda iyo shuruudda laga doonaayo xayawaankaas wax lagu ugaarsanaayo waxaa weeye markii la diro waa inuu dirmaayo markii waxaa weeye la diro oo qofka ku ugaarsanaayo qabo markuu yidhaahdo waa inuu asaga amarkiisa sugaayo oo markaas u dirsan maayo haddii waxaa weeye asagoo iskaga dirsamo adoon u dirsan wixii markaasi uu qabto waxa weeye xalaal maaha haddana waxaa weeye markii joogso la yidhaahdo oo la zajriyo waa inuu joogsanayo haddana ugaarka waa inuu qabtaa waxna uusan ka cunin baa la yidhi haddana waxaa la yidhi arrintaasu waa inay dhowr jeer markaasi ay ka sugnaataa oo dadka waxaa weeye tacliimu sayidka yaqaana inay yidhaahdiin baa la doonayaa oo khibrada u leh xayawaankaanu waa tacliim qaatay oo waa tababar qaatay inay yidhaahdaan afartaa shardiyaa la doonayaa haddii waxaa la yidhi maaragtay wixii ay qabato ay wax ka cunto waxa weeye waxaas wixii markaas ay adiga kuu qabteen maahan weye xalaal maahan weye markaas sida xadiisu saxiixayn ku sugan weye marka waxaa la doonayaa tacliimtaas markii laga helo in markaasi waxa weeye waxay qabtaan la cuno ay noqonaysaa haddii tacliimtaas laga waayene waxba markaasi waxa weeye waxa ay dilaan waxba markaasi la cun maayo xaaraan bay noqonayaan wey marka shuruuddaas afarta waa inay buuxiyaan wey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fakuluu cunowdha ilaahay mimaakii amsagna ay qabtaan calaykum liajlikum idinka daraadiin ay u qabtaan wadkur smallaahi ilaahay xusa calayhi korkiisa ku xusa marka aad diraysaanne ilaahay magiciisa ku xusa weye waa sunnaa la yidhi hadda markii oo eyga la diraayo amba dugaagta kale la diraayo amba duyuurta la diraayo waxyaabaha xayawaanka lagu ugaarsanaayo waa sunnaa la yidhi maaragtay cinda imaamuna ashaafici imaamu maalik wuxuu leeyahay waajib waaye maca dikriyow dhahay markaasi walqudrat markii la xasuusan yahay awoodna loo leeyahy laakiin niya waa laabudda u leeyahay maxaa yeele shardiya u tahay culammada kaleentoodne ayaguna sidaasay qabaan laakiin hadda waxaa weeye adkaartaas oo basmalada waxa lagu bilaabaayo waxa la gowracaayo iyo waxa kaleentoodba bayaankooda xoog waxaan ugu tegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo suurat lancaam wadkuruu xusowdha ilaahay ismallaahi ilaahay magiciisa calayhi korkiisa ku xusa wattaqullaha alla ka cabsada inallaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu allihuu deg deg badan yaha weye marka hadda shaygan lagu ugaarsanaayo xayawaankan lagu ugaarsanaayo wixii waxa weeye uu qabto waa idiin xalaal buudha ilaahay hadda shayga waxa weeye looma shardinaayo in markaasi naf loogu tago asagoo nool loo tago haddii waxaa weeye ayadu ay shuruuddaasina oofsato saas ay wax ku qabato shaygii oo dhintay haddii la tago oo aan la gowricin waa la qalanayaa waa la qalanayaa haddii hadda naf loogugu tagane waa la gowracayaa sidaas weeye haddii naf loogu tagana waa la guuracayaa haddii waxa weeye aan loogu teginne waa la qalanayaa haddii waxaa weeye uusan oo shay khabiisa uusan noqon shayga haddii taqayur uu ku dhaco ou qurmo malayga badda ka soo baxaba allah ka dhigo haddii uu qurmo oo taqayur uu ku dhaco waxa weeye xaaraamuu noqonayaa laakiin isagoo aan qurmin oo markaasi qabashadaas shaygaas xayawaankaas uu qabtay macnaha waxa weeye hadduu ku dhinto waxa weeye waa la qalanayaa oo waxay ka mid tahay gamuunkii isagana falaartii wax lagu dhuftay ee markaas iyaduna sidaas xayawaanka ula tegey kolka waxaa weeye haddii isagana saas uu ku dhinto isagana waxa weeye waa la qalanayaa wattaqullaha alla ka cabsadow dhah ilaahi subxaana wa tacaala in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu alluhu deg deg badan yaha weeye oo ilaahi subxaana wa tacaala khalqiga wuxuu xisaabayaa sida axaadiis saxiixa ku soo aroortay maalin maalmaha adduunye ka mida niskeeda ayuu xisaabayaa khalaaqda dhan markay qiyaamo isugu tagaan alyooma maantow dha ilaahay uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey addayibaatu shayaalka dhiibka hadda alyoomadan maalintaan oo la macrifaynaayo waa yoonka hadda aanu soo maraynay oo yoomu carafaa layidhi oo alyooma yo aladiina kafaruu min diinikum aayaddii horo ayay yoonkaan waa islamid baa layidhi waay kaloo ixtimaali kartaa layidhi maalinta ay aayaddaanu soo degaysa inay tahay alyoomadu oo macrifadu ay saastaa taa waay kaloo ixtimaali kartaa yidhi muraadku zaman oo mutlaqa in laysagaga jeedo laakiin waxay u badan tahay in waxaa weeye alyoomadii horo ay markaasi ku zaman tahay alyooma maantou dhah ilaahi subxaanau watacaala uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey mu'miniinow addayibaatu shayaalka dhiibka waxyaabaha musaladaadka oo lagu macaansado ayaa laydiin xalaaleeyey tii horay la mid tahay laakiin waxaa weeye oo waaba soo marnay ee hadda waxaa loo gogol dhiganayaa tawdeal looga dhiganayaa wadacaamuladiina uutul kitaaba ee hadda waxaa weeye dayibaadka ina loo xalaaleeyey aayaddii horaa ilahay noogu soo sheegay oo qul uxilla lakumu dayibaati u ilaahay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa waxaa laydiin xalaaleeyey dayibaadka u dha ilaahay iyo wadacaamuladiina kuwa dacaamkooda u ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey iyo wadacaamuladiina kuwa dacaamkooda u ilaahay uutuu kitaaba kitaabka la siiyey wadacabu ladiina uutuu kitaab waxaa laga wadaa dabaa'ixu lyahuud wanasaara weeye qolooyinka ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaaro wixii ay gowracaan ayaa xalaal idiin ah ayaa laga wadaa dabaa'ixulyahuud wanasaara ayaa loola jeeda haalayidhi wax markaas laakiin waxaa shardihaa la yidhi marka dabaa'ixdooda ay xalaal noo noqonayso iyo nasaaro sharcigayna walax ku xalaala inay ku gowracaana shardiga weeye oo waxaa weeye in dubixa maa huwa xillun lahum fii sharcinaa weeye amase in dabaxuu maa huwa xillun lahum waxaa weeye markaasi wax sharcigayna xalaal ku ah inay ku gowracaana la haddana waxaa weeye waa inaysan ku sheegin ismu kayrilaahi alay weye oo ilaahay magiciisa magacaan ahayn waa inaysan ku sheegin weye dabaa'ixdooda waa la cunaaya ha la yidhi walow qayyaruu alyahuudiyata yahuudiyada haba dooriyaan nasraaniha ku dooriyaan amba ha cagsiyaano waxaa qaba sidaas maaragtay imaamu maalikiya qaba laakiin waxaa weeye culummada kaleoo imaamuna shaafici uu ka mid yahay takyiir iyo tabdiil haddii waxa weeye ay sameeyaan dabaaixdooda la cuni maayo qabaan haddii waxaa weeye ismu kayrilaahi ay ku gowracaanne waxaa weeye shaygaasu xaaraamuu noqonaya horena waan uga soo marnayoo haddii waxaa weeye isimka ilaahay iyo ismu kayrilaahi ay ku jamciyaan isanka ilaahay ayaa kor noqonaya laakiin hadday waxaasna ka tagaan ismu kayrilaahi ay ku gowracaan haddana gowracoodu gowrac sharciga ah uusan ahayn oo hadda waxyaabahan hadda gaaladu ay samaynayso neefkii waxaa weeye la garaacayo amba koronto lagu dilaayo saas waxaa weeye tii aayaddii xurrimad calaykum maytat aan ku soo marayna wey ee marka hadda dabaa'ixda iyo nasaara ay xalaal noqonayso waxaa shardiga ah waxaa weeye gowraca sharcigeenna sida uu ku yahay inay wax ku gowracaana shardiga haddayna gowracayna aysan wax ku gowracin waxoodu xalaal noqon maayo xaaraan wey ee la dhihi maayo markaasi dad ahlu kitaaba ayaa gowracay la dhihi maayo wey markaasuu dhah ilaahay iyo wadacaamu ladiina kuwa dacaamkooda uutul kitaaba kitaabka la siiyow dha ilaahay xillun xalaal ayuu lakum idinka idin yahay haddii kaleentood war oo musanafa aad ka dhigtoo tidhaahid wadacaamu ladiina kuwa dacaamkoodaw dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey xillun xalaal ayuu lakum idin yahay mu'miniinow xalaal ayuu idin yahow dhah ilaahay subxaana wa wa dacaamukum idinka dacaamkiisow dacaamkiinaw dhah ilaahay xilun xalaal ayuu lahum ayagu yahay wa dacaamukum dacaamkiinaw dhah ilaahay haddaad tihiin mu'miniin xilun xalaal ayuu lahum ayagu yahay adinkana dacaamkiina dha ilaahay xalaal ayuu ayagu yahay weye macnaha hadda waxaa laga wadaaha la yidhi bimacnaa waxaa laga wadaaha la yidhi idcaamukum weeye iyaahum quudinta waxaa weeye aad ayaga quudinaysaan macnaa xilun lahumna waxaa laa yaxrumu calayhim xaaraam ka ahana laga wadaa ayaga sharcigooda weeye annagana waxaa weeye xaaraam naga ahan nagama ahan inaanu quudinno dabaa'ixdeenna oo xoole annagu aanu gowracnay inaan gaalada aan quudinno waxa weeye annaga xaaraam nagama ahan ayagana sharcigooda xaaraam kuma ahan wixii waxaa weeye annagu aan gowracnay inay cunaan macnuhu saas weeye wa dacaamukum idinka dacaamkiini yowdha ilaahay xillun xalaal ayuu lahum ayagu yahay walmuxsanaati ow ilaahay kuwa maaragtay muxsanaadka ah hawdha ilaahay oo xurta ah oo min almu'minaati haweenka mu'minaadka ah hawdha ilaahay iyo waalmuxsanaatu kuwa xurta ah hawdha ilaahay oo min aladiina kuwa ka mid ahowdha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin xilun lakum u soo qadaro xalaal ayay idin hinaa guursataan haddana waxaa weeye haweenka oo waxaa weeye ahlu kitaabka nikaaxoodu xalaal inuu noo yahay ayaa ilaahay nooga warramaya marka hadda walmuxsanaatu min almu'minaatidan horay baa loo soo sheegay laakiin ayadana waxaa tawdi'a ah looga dhiganayaa walmuxsanaatu min aladiina uutul kitaaba weye ee haweenka mu'minaadka ah xurta ah inay xalaal noo yihiin ayada waxaa weeye horaa loo soo sheegay addoommanka hadday addoommo yihiin oy mu'minaad yihiinne shuruuddii markaasi la yska doonaayey suuratunisaa ayaynu ku soo marnay walmuxsanaatu haweenka xurta ahowdha ilaahay oo min almu'minaati mu'minaadka iyo wlmuxsanaatu haweenka xurta ahowdha ilaahay oo min aladiina kuwi kamid ahowdha ilaahay uutuulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiina xillun lahum xillun lakum weeye xalaal ay idin yihiin inaad guursatiin ay xalaal idin yihiin ilaahay subxaana wa tacaala marka ayaga waxaa shardiga ah horaan u soo marnaye naagaha oo ahlu kitaabka ahoo la guursanaayo horta laabudda waxaa weeye waa inay xur yihiin weye addoomankooda waxaa weeye nikaaxooda nooma bannaano ilaa milki mooyaane laakiin annaga xaraa'irtayna naagahayna xurtaa gaalada xalaal uma ahan xataa addoommadayna xalaal uma ahan wey marka meesha waxaa xasilaaya dacaamkaynu inuu xalaal u yahay waxaa weeye dacaamkooduna uu xalaal noo yahay naagahay ee naagahoodu inay xalaal noo yihiin naagaha ahlu kitaabku inay xalaal noo yihiin naagahaynuna inayna xalaal u ahayn aayadda marka intaasaa laga helayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala kuwa muxsanaadka ahoo xurta ahoo min aladiina kuwii ahow dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qabliku idinka hortiina xalaal ayay idin yihiin haddii waxaa weeye aad guursanaysiin oo ilaahay xalaal ayay idin yihiin ayadoo hadda meeshaas waxaa weeye shuruudo badan la doonaayo oo muqarar ku ah kutubul fiqi ku ah idaa waktigii aataytumuuna aad siisaan ow dha ilaahay ujuurahunna maharyaalkooda aad siisaan idaa waktigii aataytumuuhunna aad siisaan ow dha ilaahay ujuurahunna maharyaalkooda aad siisaan hadda idaa aataytumuuna ujuuhahunna waxaa weeye bayaanu lilakmal weeye sida akmalka ayaa la caddaynayaa ee hadda waxaa weeye naagtan macnaha shardi ma ahan in maharka marka hore la siiyo shardi maaha maharku wuxuu ku waajibayo waan soo marnayo haddii waxaa weeye dukuul ou dhaco maharkii oo dhammaa kaamil aha waajibaaya hadday qabla dukuul ay taane haddii naharka lagu magacaabay caqadka lagu magacaabay nisfulmaharaa waajibaaya haddii kale mudcaa waajibaysa waa soo marnay ee marka idaa aataytumuuna ujuurahuna ihtimaam maharka la siinaayo weye waana bayaanu lilakmal weye ee markan hore in mahar la dhiibo arrintii kuma xira muxsiniina xaal aatiinowdha ilaahay kuwa guursanaaya muxsiniina xaal aatiin kuwa guursanaya mutazawijiina weye hayra musaafixiina kuwa biyadaadinaayo kayrkood xaal aatihiin oo waxaa la rabaa hawdha ilaahi subxaana watacaala markaan aad guursanaysiin inaad tihiin dad oo markaasi waxa weeye mutazawijiin ah oo aan waxa weeye ulajeeddo kale aan ka lahayn muxsiniina xaalaad tihiin kuwa guursanaw ilaahay waa la xaalaynaya aataytumuunadaasaa laga xaalaynaya xaala kawniku muxsiniina weye ayra musaafixiina kuwa biyadaadinaya kayrkooda xaal aad tihiin oo waxaa laga wadaa hayra mucliniina bizinaa bihinna weeye oo waxa weeye zina aan ka zinaysanayn oo waxaa la doonayaa nikaax oo dhaba in la guursanaayo aan markaa zina loo qasdaynin walaa muttakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanaya hayrkood xaal aad walaa muttakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanaya hayrkood xaal aad ur ilaahay oo waxa weeye si sir ah aadan ugaga zinaysanayna weeye walaa mutakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanayo kayrkooda xaal aad siinow ilaahay waxaa la rabaa inaad muxsiniin aad guursanaysaan inaadan ka zinaysanayna inaadan waday hoosaad oo naaga sir looga zinayso adan maaragtay ka dhiganayna kayra musaafixiinadaas waxaa weeye zino oo jahar ah walaa mutakidii akhdaaninna iyaduna zino oo sir ah intaas inaadan ku sameeyhayna ayaa laabudda owdha ilaahay waman yakfur wuxuu kufriyow dha ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya oo waxa weeye iimaanka ka ridaaba faqad xaqeeqehe xabida camaluhu camalkiisakaas waa bura saalix ah waman yakfur wuxuu kufriya un ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya macnaha qofkii ridaaba weye faqad xabida camaluhu camalkiisu waa bura saalix ah waxba laga soo qaadi mana laga sawaabinaayo wayuwa isaguna fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaare ayuu ka mid yahay aakhirana wuxuu ka mid yahu ilaahay khaasiriinta marka waxa weeye casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullah casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey dayibaadka ayaa laydiin xalaaleeyey iyo dadka ahlu kitaabka dabaa'ixdooda ayaa laydiin xalaaleeyow dha ilaahay adinka dacaamkiinw dha ilaahay nimanka ahlu kitaabka xalaal ayuu u yahay haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala haweenka xurta oo mu'minaadkaah iyo kuwa xurta oo ahlu kitaabkaah ahlu kitaabka adinka idinka horreeyey xalaal ayay idin yihiin inaad guursatiin guursatiinow dha ilaahay markii aad siisaan ujuurtoodaw dha ilaahay maharkooda adinkoo ulajeeddadiinnu ay tahow dha ilaahay inaad guursataan oo waxa weeye aan doonaynin dino inaad ka sinaysataan oo jahra ah iyo mid waxa weeye sirriyaa intaba ruuxu kufriyowdha ilaahay iimaanka ku kufriyoo ridaaba faqad xaqeeqee xabida camaluhu camalkiisi waa burowdha ilaahay camalkiisa saalix ahay oo markaas ka hor uu sameeyey waxba laga soo qaadi maayo mana lagu sawaabinaayo wahuwa isaguna ayuu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahow ilaahay markii sidaa uu ku dhintay ayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay khidaab uu ku jahaynayaa dadka mu'miniinta ahaa la yidhi inkastoo kufaartu ay yihiinaa yidhi kuwa lagula khidaabaayo furuucu shareeca lagula khidaabaayo sida saxiixaa layidhi marka hadda waxa mu'miniinta loogu jihaynaayo khidaabka kufaarta waxaa weeye ayagoo kufri ku jira waxaa weeye furuucu shareeca ka ansixi maysaa layidhi ilaa inay soo islaamaan mooyaane laakiin qiyaamo waa loo ciqaabayaa oo kufriga ay kufriyeen ziyaado ka ziyaado ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala takaaliiftii uu saaray addoominkiisa waa loo ciqaabayaa kufaarta hadda laakiin waxaa khadaabka loogu jihaynaya mu'miniinta qoladan kufaartaasaan horuu sheegnay waxaa ka xiga ayaga inay la yimaadaan furuucu shareeca islaamkia ah, aa laabudaha inay maaragtay ay ka hormariyaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waktigii qumtum aada uqumaysiin ila salaati salaada faqsiruu dhaqa ayuu dha ilaahay wujuuhakum wejiyaashiina dhaqa iyo wa eydiyakum gamcihiinna ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi xusullada in lala qabo wamsaxuu masaxa ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala biru'uusikum madxihiinna masaxa ayuu dhah ilaahay wa arjulakumow dhahay ilaahay subxaana wa tacaala lugihiinnana dhaqa ilalkacbayni labada anqow iyo lala qabo wa in kuntum haddii aad ahaataan junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu dahaaro qaata wa in kuntum haddii aad ahaataan mar laa kuwa jiran maral oo yaduru macahu lmaa weeye biyuhu ay dhibaayaan ow ambase calaa safarin safar korkiisa aad haatiin oo musaafiriin aad tihiin ow ambase jaa'a uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinka mida min alqaa'idi makaanka hoose uu ka yimaado ow ambase laamastumu nisaa'a haweenkii aad taabataan falam tajiduu dabeedna aydaan helayna intaas iyadoo idinka dhacday maa an biyo fatayamamuu gegebaysta ama booraystow ilaahay saciidan turaab ku gegebaysa dayiban oo diibahoo turaa oo daahira weeye famsaxuu ku masaxaw dha ilaahay turaabkaas biwujuuhikum wejiyaashiina iyo waydiikum gamcihiina minhu turaabkaas xaggiisow dha ilaahay maa yuriidullaahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiinna min xarajin cidhiiri uu yeelo oo diinta ilaahay cidhiir idinkaga dhigo walaakin kalkeeda yuriidu alla wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro axdaasta iyo dunuubta uu idinka dahiro iyo waliyutima alla inuu taam yeelo nicmatahu nimcadiisa calaykum korkiinna uu ku taam yeelo lacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan oo ilaahay nimcadiisa aad ku shukrisaan aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ugaga warramayaa dahaaro ayaa ilaahay ugaga warramayaa sidaan horey uga soo warrannay waxaa khitaabkan lagu jihaynayaa dadka mu'miniinta ayaa lagu jihaynayaa marka hadda arkaanta islaamka rugniga oo labaad oo salaada markii la gelaayo salaaddu sida ay ku ansaxayso shuruudda la doonaayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inooga warramayaa oo waxaa weeye salaad markii la gelaayo dahaaro ayaa waajib noqonaysa salaad kasta ha ahaato salaaddu waxaa weeye faras iyo sunno waxay tahaba salaad kasta waxaa la doonayaa dahaaro ayaa la doonayaa marka dahaaradaas layska doonaayo ayaa ilaahay subxaanau wa tacaalaa aayaddan inoogaga warramayaa iyo kayfiyada loo dahaaro qaadanaayo yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenoo ayuu dha ilaahay idaa waktigii qumtum aad uqumaysiin ey aradtumulqiyaama ayaa loola jeedaa markaad doonaysiin inaad salaad ad u quntaan weeye idaa waktigii qumtum aad uqumaysaan ood qiyaam aad doonaysiin ila salaati salaada aad u quntiin waxaa meesha ku jirta wa antum muxdisuuna markaasna aad xadas qabtiin weeye xadas weliba waxaa loola jeedaa aa layidhi xadasul asqar ayaa loola jeedaa xadasul akbarku waa noo imaanayaa idaa qumtum waxaa weye ishtaqaltum bihaa sagaad salaad markaad doonaysiin inaad ku shuqloontiin weeye qowl iyo ficil intaba weeye qiyaam iyo qayrkiisa marka hadda idaa qumtu marka la leeyahay ay aradtum lqiyaama saas ayaa la dhahaaya maxaa yeelay waxa saas loo leeyahay waxaa la yska ilaalinayaa aayadda daahirkeeda wuxuu keenayaa baa la yidhi dahaaradu inaysan waajibaynin ilaa bacda shuruuci fi salaati salaadda markii la gudagala kabacdi mooyaane dahaara inaysan waajibaynin aayadda siday daahirkeeda ta haddii loo macneeyo marka waxay la mid tahay fa idaa qara'ta alqur'aana saasoo kaleentood weeye marka aayadda daahirkeeda saasay keenaysaa <clears throat> aqwaal hadda waaratayaa sidaas ku tegana waa jiraan oo waxaa jira marka hore culummadu waxay yidhahdeen axaadiisna soo aroortay salaad walba waxaa weeye waa loo weyse qaadan jiray laakiin mar dambe ayaa waxaa weeye xukunkaas ayaa la fuudeeyey bacdu alculamaa'i waxay yidhaahdeen ummadda ayaa laga fuudeeyey laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad kasta waa u weyse qaadanayay laakiin sida raajixa rasuulka alayhi salaatu salaam iyo ummaddiisaba waxa weeye salaad walba u weyse qaada maayaan salaadii hore hadday dahaaradeeda ay u jirto kuwa kalena way ku tukanayaan laakiin waxaa jirta in macnaha ay jiri jirtay sadrulislaam in salaad walba loo weyse qaadanayo maxaa yeele aayaddan daahirkeeda ilahay wuxuu leeyahay markii aad maaragtay salaad inaad u quntiin aad doonaysiin sidaan sameeya weyse sameeya ee hadda waxaa weeye weesa markay idiin dhowrantaa salaad kale ku dukada aayaddan lagu sheegi maayo saasna horey way u jiri jirtaa la yidhi sida maaragtay ah, kutubta waaweyn ay dhigaayaan iyo axaadiistaba ay dhigaayaan kolka waxaa weeye sidaasaa aayadda daahirkeedu ay keenaysaa in macnaha dahaaradu aysan waajibaynin ilaa bacda shuruuc fi salaat marka meeshaan waxaa la soo qadarayaa ey aradtum ulqiyaama ila salaati baa leey markaad doonaysiin salaad inaad u quntiin isla markaasna waxaa weeye muxdisiin aatiyiina meesha ku dhintay xadas asqara weeye xadasul akbarku waxau noogu imaanayaa wain kuntum junuban weeye saasaa markaasaa la leeyahy ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala idaa waktigii qumtum aad qumaysaan oo aad doonaysiin aad u quntiin ila salaati salaada faqsiluu dhaqa ayuu dhah ilaahay wujuuhakum wujiyaashiina dhaqa wejiyaashiina dhaqa ayuu dha ilaahay meeshaa marka waxaa lagu sheegayaa faraa'id alwudu ayaa aayaddan ilaahay uu ku sheegayaa faraa'id alwudu marka aayaddan waxaa lagu sheegayaa afar ayaa lagu sheegayaa hadda marka culamaau shaaficiya waxa weeye faraa'id alwudu ayaga agtooda waxa weeye waxa waxau noqonayaa waa lix weeye lixdaasne afar aayaddan ayaa laga qaatay weliba shana laga qaataa la dhihi karaa oo waxa weeye afar aayaddan naskeeda ayuu ku cad yahay niyada oo ugu horaysana xadiiska nabiga calayhi isalaatu wasalaam ay ka qaateen oo ahay innama alacmaalu biniyaati wa inamaa likulli imri'in maa nawaa xadiiskaasaa laga qaatay marka niya markaasi laabudda inay tahay meeshaasaa laga qaatay kolka hadda waxa weeye niyada halkaasaa laga soo qaatay tartiibka oo ugu dambeeya isagana waxaa laga qaadanayaa layidhi aayaddan siyaaqeedaa laga qaadanayaa maxaa yeele aayadda tartiib ayay maaragtay ayay ku dhisan tahay oo hadda ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn oo awowdaas markaasi waxay keenaysaa tartiibay keenaysaa kolka laabudda waxaa ah in sidaas macnaha loo tartiibiyane laabudda ayay noqonaysaa weeye marka hadda tartiibkana ah isla aayaddaana laga qaadanayaa niyadana waxaa laga soo qaatay xadiidka inama alacmaalu binniyaati wa innamaa likulli imri'in maa nawaa xadiiskaasaa laga soo qaatay marka hadda waxaa weeye madhabta imaamuna ashaafici lixdaas weeye ayaa la yidhaahdaa faraa'id alwuduu lixdaasaa la yidhahda laakiin hadda madaahibta kalentood intaas markaasi waxaa weeye waa ay ka badan tahay waxna way ka yar yihiin weeye marka hadda cinda imaamuna ashaafici saas weeye afartan qur-aanka ku jirta iyo niyada iyo tartiibkoo isla aayadda laga qaatay imaamu maaliki asaga waxaa weeye faraa'idulwuduu'iisu todoba weeye afarta tan iyo niyada iyo maaragtay muwaalaad weeye asaga muwaalaad ayaa markaasaa shardiga u leeyay oo inaan la kala saarin ajzaa'da maaragtaya oo jirka aan weysada lagu kala saarin tafriiq oo markaasi faaxisha uusan dhicin iyo waxaa weeye tadliig oo markaasi kafka baadinkiisa iyo biyaha in in la geliyo saas ayuu maaragtay isagu qabaa todoba weeye asaga xanafiyada waxaa weeye afar kaliya waa iyaga afartan aayadda qur aan ku jirta bis wahay wax kaleentood markaasi madhabta ima abu xaniifa afartan aayaddan ku jirta waxaan ahayn asiisa faraa-i wudu kama ah oo asaga waxa weeye niyo iyo tartiib midna lama shardiyo qofku waxa uu leeyahay hadduu rabo lugahu kasoo bilaabi karaa saas ayuu leeyahay isagu tartiibna kum eh, isagu ma qaadanin tartiibka eh, isla markaasna niyadana ma uusan qaadanin afartaanba qofku hadduu la yimaado ha tartiibsha ama yuusan tartiibine waa weese qabya how leeyahay imaamka la yidhaahdo imaamu axmed ibnu xambal isaga waxa weeye faraa'idulwuduu'iisu sideeduu gaarayaa marka hadda sidaas ayaa waxaa weeye faraa'id markii la yidhaahdo ayaa loogu kala duwan yahay maxaa yeele aayaddan qur-aanka afartaasay sheegaysaa afartaas marka hadda ayaga waa laysku waafaqsan yahay maxaa yeele naskay saas ugu cad yihiin intaan kaloo markaasi fahm amba aayadda laga qaatay amba axaadiis laga qaatay taasaa khilaaf uu ka jiraa laakiin naska sariixa asaga khilaaf kama jiro alla wuxuu yidhi faqsiluu dhaqa wujuuhakum wejiyaashiina dhaqa iyo waeydiyakum gamcihiinowdha ilaahay ilalmaraafiqi maca almaraafiqi cusallada in la qabo oo ilaadan waxay noqonaysaa maciyay noqonaysaa sida waxaa weeye sunnadu ay caddaynayso ilaadaanu waxay keenaysaa maciyay keenaysaa ilalmaraafiqi maca almaraafiqi xusullada in lala qabo saasaa la leeyihi marka hadda sunnadu waxay caddaynaysaa maraafiqda waxaa weeye in la dhaqaayo maca alaydi weye waxaana waajibaya asaabicu alaydi asaafaraha oo maaragtay gamcaha in la dhaqo imaamu maaliki waxa uu leeyahy maaragtay waajib waa u leeyay maxaa yele isaga saa hadda unu soo sheegaynay dalkiga oo gamcaha biyaha la gelgelaayo agtiisa waajibka ah laakiin shaaficiyada iyo maaragtay ragga kaleentood lama qabaan marka hadda laftirkeeda taas khilaaf waa ka jiraaho qiraa'adaan markaasi waxa weeye sideedaa loo dayhayaa waxaa qaba abu xaniifa iyo ayaa qaba imaamu maaliki isagu waxa weeye wuxuuba leeyahay maaragtay haddii kafaynka haddii la dhao dhaqo intaas maaragtay labada kuuc haddii la dhaqo isaga waxa weeye weysadii waaba xasilaysaaba a'imada kale intoodne ilaadan waxay ka dhigaayaan intihaa'ulqaayay ka dhigaayaanoo haddii maraafiqda lagu geeyo weysadii way ansaxaysaa ay leeyihin laakiin hadda waxa weeye xadiiskaas sida waafaqsan waxaa qaatay imaamuna ashaafici oo madhabtiisaasayta marka hadda aayaddan sida loo fahmay xagga furuucda khilaaf weyn baa ka jira faqsiluu dhaqowdha ilaahay wujuuhakum wijiyaashiinna iyo wa aydiyakum gamcihiinna ilalmaraafiqi maca almaraafiqi xusullada in lala qabo hadda xusullada waxa loo dhaqaayane qaacido waxaa jirta maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa lwaajibu taasaanba laga fakanaya oo waxa weeye shaygii waxa weeye waajibku la'aantiisa uusan taam noqonaynin isaguna waajib uu noqonayaa ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala wamsaxuu masaxow dha ilaahay biru'uusikum madxihiinna masaxa wamsaxuu masaxowdha haddana ilaahay biru'uusikum madxihiinna masaxowdha dha ilaahay madaxa waxa weeye isaga waxaa loo jideeyey masax marka hadda xigmada madaxa loo masaxaayo inta kalena loo dhaqaayo ilaahay yaa ku cilmiga laakiin culummadu waxay yidhaahdeen madaxa wuxuu ka fog yahay ayaa la yidhi wasaqda ayuu ka fog yahay maxaa yeele asagu waxau xigaa qofka meesha ugu sarraysa weeye laakiin xubnahan kalentood inta ay wasaqda iyo nijaasa iyo waxyaabahaas ay la baashiraan ayaa badan baa layidhi marka ayaga dhaqid ayaa la saaray madaxana waxaa kaafi ku noqdaa la yidhi in la masaxo sidaas wayaa layidhi xigmada madaxa loo masaxaayo marka hadda ba'daani waxay keenaysaa ha layidhi tabciidiyay keenaysaa wamsaxuu masaxa biru'uusikum bacdi ru'uusikum weye ba'daana waa lililsaaq weeye macnaha biyaha la saara weeye ilsaqulmasxa weeye bihaa weeye masaxa ku dhejiya weeye min gayri isaalati maa'in weeye idinkoon biyo markaasi aan ku shubina oo waxaa weeye biyo lagu masaxo ayaa ku filan ku shubid looma baahna weeye marka waana ismu jinsioo waxaa kaafinaya wixii markaasi masax uu ku rumoobayo oo markaasi masxu bacdi shacratin hal tin barkeedoo xataa lama saxo sidaas waxaa qaba maaragtay imaamkeena imaamuna ashaafici ayaa qaba in markaasi waxa weeye hal tinba allaha ka dhigay haddii lama saxo in markaasi waxa weeye masaxaas uu kaafinaayo marka hadda masaxa laftirkiisa waa laysku isku khilaafsan yahay ba'daanu waxay keenaysaa tabciiliyaa layidhi maxaa yeele culummada alcarabiya waxay yidhaahdaan ba'du markay gasho shay mutacadida waxay keentaa tabciiliyo shay kayru mutacadida hadday keentane tacmiimay keenaysaa qur-aankaana laga qaatayo ilaahay markuu leeyahay waliyadawafuu bilbayti alcatiiqi ha dawaafaane beydka ilaahay oo catiiq waxa weeye beydkoo dham lasoo dawaafay keenaysaa ee bacli ma keenayso aayaddaanna hadda ba'dan oo ku jirto biru'uusikum waxay gashay markaasi shay mutacadid ahay gashay marka tabciidiyay keenaysaa sidaas ayaa xataa cilmu carabiyadu ay keenaysaa marka hadda tabciidiyadii ha keentee ayadii laftirkeedaa laysku khilaafsan yahi abuu xaniifa waxau dhahay waxaa waajibaaya madaxa rubuciisa in la masaxo afar markii loo qaybiyo meesha afaraad in la masaxo aa waajib noqonaysa imaamu maaliki wuxuu leeyahay iyo imaamu axmed waxay leeyihiin madaxa dhammaantiis in la masaxo waajibay noqonaysaa sida tayamumka waxaa weeye wejigoo dhammaantiis in loo masaxo waajib ay u noqonayso ayaa meeshaana waajib ay noqonaysaa madaxa masaxiisa in maaragtay dhammaantiis lama saxo horta in madaxu masax leeyahay layskuma layskuma khilaafsana laakiin masaxa inta la gaadhsiinaayo ayaa khilaaf ka jira hal tinba allaha ka dhigay haddii la masaxo madhabka shaafici imaamuna ashaafici saas waa sifaayo wey marka abu xaniifa wuxuu leeyahay isagu rubac ayaa la masaxaya imaamu maalik imaam axmedna waxay leeyihin dhammaantiis in la masaxo waajib ay noqonaysaa waxayna waxaana ka qiyaasanaynaa ay leeyihiin wejiga maxaa yidhi ilaahay subxaana famsaxuu biwujuuhikum ou dhahay aayadda ay qaybta dama utaydina isla aayaddan marka masaxa laga warramaayey wujuuhdiina masaxa ayuu dhahay ilahay wejiyaashiina masaxa marka wujuuda hala masaxa markii la yidhi bacdi lama sheeginoo wejigii bacdi lagama dhigin marka tanna waxa weeye markii la yidhi wamsaxuu biru'uusikum labadaas waxa weeye waa iskeenayanay lein saasaan uga qiyaasanayna laakiin waa un qiyaas ayagane marka taas ayadaa saasaa khilaafu uga jiraa wa arjulakumow dha ilaahay subxaana watacaala lugihiinana dhaqow dha ilaahay wa arjulakum haddii la nasbiyo waxay ku cadfan tahay eydiyakum taas weeye oo waxa weeye lugaha waa la dhaqaaya wa arjulakumow dha ilaahay lugihiinana dhaqa ayuu dha ilaahay lugaha in la dhaqa iyadana ay la mid ahaato xubnaha kaleentoodu aclaaulwuduu'a inay ka mid ahaato taas ayaa maaragtay ahaa jamhuurta culummadu qabaan weeye oo lugaha waa la dhaqayaa waxaa jirta qira'a wa arjulikum la yidhaahdo waarjulikum xataa haddii la yidhahdo dhaqaa la leeyahayo jarkaan wuxuu noqonayaa jarun bilmujaawara u noqonaya waxaa weeye jar oo lagu jaray mujaawar ahaan lagula jaray oo markaasi biru'uusinkumtaa ba'daas ku jirta oo waxa weeye xarfu jarka ayaa markaa jiwaarkeeda ayaa ayadana maaragtay saasaa loo jaraaley oo jarkaanu markaasi mujaawaradaas ayuu noqonayaa sidaas ayaana raajaxa weeye waxa weeye wax qaba lugaha waa la masaxaayaa oo waxaa markaasi soo qaatay madaxii ayaa la masaxayaa ayaa ayagana waxaa weeye markaasay ku cadfan tahay sidaas daraaddeeda lugaha waa la masaxayaa wax qaba waxaa ka jira ibnu jariida dabari oo hadda mufasir weyne ah ayaa ka mida culamaa'ulislaam marka hadda isaga wax ku raacsan ma jirto niman kaleentood oo waxa weeye khawaarija ayaa iyaguna qabaan iyo bacdu shiica layidhi shiicada markaasi raafidada la yidhaahdo qolo ka mid a waxay iyagu qabaan lugaha waa la masaxaaya ay leeyihin ee markaasi lama dhaqaayo laakiin hadda qolooyinkaas wax ku raacsan ma jiraan culamaaul-islaam oo dhan madaahibtoo dhan wax ku raacsan ma leh waarjulakum haddii la yidhaaho nasba la akriyo waayba ku cadfantaaba aydiya kumtaasay ku cadfantahay haddii eh, la yidhaha waarjulikum qirada ah oo abiicamarka la akriyane jarkaas waxau noqonayaa jarun bilmujaawir u noqonaya marka taasna waxaa weeye ma keenayso in markaasi la masaxo ma keenayse jarku noocaasu noqonaya haddii jar cala aljiwaar waaye ila alkacbayni maca alkacbayni labada anqow iyo lala qabo oo ilaadaan sidii tii hore oo maaragtay eh, gamcaha weydiyakum ilaalmaraafiqi tii oo kaleentood weeye oo ilaadaanu macay keenaysaaho sunnadu siday caddaysay saas weeyaa leey khilaafna waa ka jiraahoo khilaafka hadda gacmaha aanu ku soo sheegaynay ayaa xagga madaahibta markii la yidhaahdo taas ayaa ka jiraa layidhi waarjulakumow dha ilaahay lugihiinana dhaqow dha ilaahay ilalmaraafiqi ilaalkacbayni maca alkacbayni labada anqow in yala la qabo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa in kuntum haddaad ahaatiin junuuban kuwa janaabo qaba hadda qofka isagoo muxdis uu yahay oo xadaskiisuna xadasul asqar uu yahay ayaanu ka soo warannay qofki waxa weeye wuxuu qabaa xadasul akbar ayuu qabaa wa in kuntum haddaad ahaataan owdha ilaahay junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu dahaaro qaatowdh ilaahay qofki waxa weye hadduu janaabo qabo waa qubaysanayaa xataa waxaa dhici karta isagoo waxa weeye weyse qabay inuu junub ou ku dhaco haddii masalanba qofkaanu waxaa weeye janaaba ay ku dhacdo isagoo weyse qaba waxa weeye janaabadu weysada ma jibinayso marka laakiin waxaa laga doonayaa qubaysaa laga doonayaa wain kuntum haddaad ahaataan owdha ilaahay junuuban kuwa janaabo qaba qad daharuu dahaaro qaatowdha ilaahay macnaa faktasiluu qubaysta weeye wain kuntum haddaad ahaataan marlaa kuwa jiran hadda waxaa la yidhi haddaad janaabo qabtiin owdha ilaahay qubaystowdha ilaahay wain kuntum haddaad ahaataan junuban waxaa weeye masalanba janaabo waxaa lagu qabi karaa bimaqiibi lxashafati fi lfarji weeye xashafada oo farji lagu ceeliyo oo la geliyo weeye amase mani ayaa soo baxday biladatin muctaadatin weeye fi lyaqdati oo mutlaqan fi noomi weeye ah. mani ayaa soo baxday ama ha lagu macaansa ama yaan lagu macaansanin calaamaadkeedaa ka a ah in lagu macaansado soo jeeday ku baxday ama hurday ku soo baxda weeye ama naagta way xaysho xayskaa ka go'ay ama naagtii nifaasay qabtay nifaaskii ka go-ay weye maxaa yaele hadda waxaa weeye khitaabkaanu caam weeye lidukuur walinaas weeye ilaahay markaa wuxuu yidhi in kuntum haddaad ahaatiin mar laa kuwa jiranowdha ilaahay maralkan waxaa loola jeedaa maradun yaduru macahu lmaa waxaa weeye jiro oo waxaa haysa qofkan biyaha uu dhibsanayo oo biyihii hadday weyse tahana kuma weyse qaadan karo hadday qubaystaana kuma qubaysan karo salaadna waa laga doonayaa ow ambase jaa'a uu yimaadow ilaahay axadun axad oo minkum idinka idinka mida min alqaa'idi makaanka hoose uu ka yimaado macnaha waxaa laga wadaa ow xadasa weeye falmajii'u min alqaa'id waxaa laga wadaa waxay kinaaya ka tahay xadas weeye waxaana laga cabiray qaa'idaa layidhi maxaa yeele caadadu qadaa'ulxaajati filqaa'idi yaa layidhi makaan oo munkhafida ah oo markaasi qarsoon ama meel ku raarac ayaa sida badan lagu gutaa min alqaa'id ou ka yimaado weeye qaa'idka uu ka yimaado makaanku hoosaa la leeyihi ow ambase ayuu dhe ilaahay laamastumu nisaa'a naagiha aad taabataan ow dha ilaahay waan soo marnayoo suuratunisaa ayaan uga soo warrannay waxba hadda ku celcelimayno lamsigaan asna in laysu khilaafsanaay oo jimaacna lagu fasiray sida maaragtay imaamuna ashaafici iyo shaaficiyadu ay qabaan ambase waxaa weeye lagu fasiro markaasi jimaac lagu fasiro shaaficiyadu waxay qabtaa maaragtay in maaragtaya yad caadiya taabasho caadiya ay tahay wey naagta la taabto ishtiyaha loo taabto ama yaan loo taabanin owlaa laa mastumu nisaa haweenka aad taabatiin laakiin waxaan ku soo bayaanay si xoog leh suuratu nisa ayaanu kusoo soo bayaanay lamsigaan markaas inuu ahay mid oo caadiya iyo mid maaragtay oo caadiya iyo mid jimaac intaba in laysku khilaafsanay falam tajiduu dabeedna aydaan helaynowdha ilaahay maa an biyo aydaan helayna macnaha intaas markay idinka dhacday biyo ma haysatiin weye waa biyaha marka la daalbay kabacdi weye fatayamamuu gegebaystowdha ilaahay amba booraysta booraystowdha ilaahay saciidan usoo qadaro waqsuduu u qasdana saciidan turaab dayiban oo daahira waqsuduu u qasda saciidan turaab dayiban oo daahira hadda meeshaan waxaa weeye saciidan ayibantan turaaban daahiran ayaa lagu fasirayaa sidaas waxaa qaba maaragtay imaamuna ashaaficiy oo waxaa weeye saciidan dayiban turaab oo daahira weeye a'immada kalentood imaamu maaliki horaan usoo marnay wuxuu qabaa wixii arlada asalkeeda ka mida oo haddana waxaa weeye shay gubto aan haynin in lagu gegebaysan karo culummada kalena waxay yidhahdeen wixiiba arladaas ka sarreeya jabal iyo geed waxau ahaada waa lagu gegebaysan karaa famsaxuu masaxow dha ilaahay biwujuuhikum wijiyaashiina ku masaxa iyo weydiyakum gamcihiina minhu kaas xaggiisa macnaha laba larbo ayaa maaragtay imaamuna ashaaficuu qaba hal larbana way kaafinaysaa waxaa qaba maaragtay a'immada kaleentood laba xadiisoo saxiixaa ku soo wada arooreen alla wuxuu yidhi haddane maa yuriidullaahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum warkiina min xarajin cidhiiri uu yeelo oo intaasoo dhan ilaahay faraa'il ah ilaahay cariir noogama dhigin weysadii iyo qubayski iyo tayamumki intaasaa laysu baneeyey oo haddii tan laga awoodi waa tan la aadaayo walaakin kalkeeda yuriidu all wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro oo ilaahay axdaasta midda daahirka iyo midda macnawiga alla idinka dahiro iyo waliyutima alla inuu taam yeelo nicmatow nimcadiisa caliim korkiina ku taam yeelo oo nicmatulislaam ah oo sharaaciulislaam ilaahay idin caddeeyo lacallakum inaad tashkuruuna ad shukrisaan casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam